bsm اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيina mحamd وعlى آله وصaحبه وسلم أجمعين qال المؤلف رaximه الlah taعالى wاlmujml mujmalkii lafdigii ijmaalku ku jiray ama duuduubku ku jiray maa shay wey iftaqara u baahday ila اlbayaani caddayn wاlbayaanu caddayntiina إkhraaju shay shaygii in laga saaro wey min xayiز الإشhkaali xaaladii qarsoodida ilaa xayiز الtajali xaaladii muuqashada ama cadiinka loo saaro wanasu naskiina maa laa yaxtamil waa waxaan ixtimaalin oo ayna ka suuroobaynin ilaa macnan hal macno mooyaane wa qiila waxaa la yidhi sidaa ma ahee maa ta'wiiluhu waa fahankiisu uu yahay iyo macnihiisa oo lagu xambaaro tanziiluhu soo dejintiisa bimacnaa bimujarad inuu soo dego ayaa macnihiisii laga fahmayaa wahuwa isaguna naskii mushtaqun waxaa laga soo dhambashay min minasati alcaruus kursigii caruusadda wa huwa asaguna alkursiyu kursigii weeye halkan mualifku wuxuu ku sheegi doonaa alfaaddii heerar kala duwan ee dalaalada tusinaya ee kala cadcaddaa qaarkoodna qarsoonaa ayuu mualifka halkan ku tilmaamayaa waa mujmalkii iyo mubayankii iyo naskii iyo daahirkii iyo mu'awalkii halkaas ayuu ku caddaynaya marka wuxuu ihi mujmalku waxa weeye maftaqara ila albayaan oo wixii u baahan in la caddeeyo bimacnaa wuxuu ka wadaa waa lafdi ee laba macno ixtimaala oo isla markaa labadaa macna midna aan raajix ku ahayn labadii macnoba si siman ayuu u ixtimaalayaa laa masiyata liaxadihima cala alaakhar marka wuxuu u baahan yahay nas caddeeya dalaaladiisa ama macnaha looga jeedo ayuu u baahan yahay wax caddeeye ayuu u ama waxa caddaynaya ha ahaado qowl ama ha ahaado ficil maxaa yeele muraadkii loo ogol lahaa ma kaas weeye mujmalkii maftaqara ila lbayaan wax caddayn u baahan weeyaan yaani ishkaal baa ku jira ma caddo waa qarsoon yahay macnihii looga jeeday marka in la caddeeyo ayuu u baahan yahay haddaan tusaale u soo qaadano ilaahi subxaana wa tacala uu kana faray salaaddii wa aqiimu الsalaa salaadda halla ogu yidhi haddii aan qur-aanka eegno salaadda kuma caddo kayfiyada loo tukanayo iyo shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo cadadi ragcaadkii waxaasoo dhan qur-aanku muna faahfaahinin salaaddii umuu qur-aanka ina faray haddaba markii qur-aanka la eego waxa weeye lafdigaa salaad waa mujmal wuxuu u baahan yahay bayaan buu u bahan yahy la cadday u baahan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa salaadii inoo caddeeyey qowlkiisa iyo ficilkiisaba wuu noogu caddeeyo nabig wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada sidaad aragteen anigoo u tukanaya markaa taas nabiga calayhi sl uu sameeyey waxay noqonaysaa bayaan mujmalkii ku jiray ama ijmaalkii ku jiray qur-aanka xagga salaadda ayuu nabig alai slam inoo caddeeyey tusaale kale ilahi wuxuu uhi waaatu zakaa zakadii bixiya zakada waa lafdi mujmal ah sakada bixiyinta ileeg baa la bixinaya shuruuddeedase maxay tahay nisaabkeedu muxuu yahay qadarka la bixinaya muxuu yahay waxaasoo dhan waxaa weeye miqdaarkii zakada nusuustii way ka aamustay qur-aanka oo maysan caddaynin laakiin nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa qowlkiisa inoogu caddeeyey oo sunnadiisa inoogu qeexay sidoo kale xajka ilahay wuxuu ina faray inaan xajinno laakiin xajka tafaasiishiisii iyo waxaa weeye kayfiyadiisii si faahfaahsan qur-aanka laguma tilmaamin laakiin sunnada nabiga calayhi salaat wasalaam ayaa lagu qeexay oo lagu caddeeyey nabig wuxu uhi alayh sla slam khuduu canii manaasikakum manaasigtiinna iga qaata haddaba kaasi waa mujmalkii waa lafdigii ijmaalku uu ku jiray ee u baahnaa in la caddeeyo caddayntii uu mualif halkan uu ku sheegay maftaqara albayaan caddayntu maxay ta caddayntu waxaa weeye raaj hay min xayiz ishkaal ilaa xayizi tajali in haygii mujmalka ahaa ee qarsoonaa in laga saaro xaaladii qarsoodida oo la muujiyo macnihiisii oo la qeexo ayaa waxaa la idhaahdaa bayaan marka lafdigii la caddeeyey wuxuu noqonayaa mubayan hadda ayaddaas salaada inoo caddaysay salaadda inoo sheegtay waxay noqonaysaa mubayan bay noqonaysaa oo waxa weeye nabi ala sl slam baa sunnadiisa ku qeexay salaadii sidoo kale zakadii aayaddaasayna fartay waa mubayan oo sunnadii nabig cala slam baa in loogu bayaamay in loogu caddeeyey waaya mujmalkii iyo mubayankii marka saasay noqonayaan kaa la caddeeyey ayaa wuxuu noqonayaa mubayan caddayntuna de waa eh, eh, naskaas macnaha uu inoo qeexaya inoo muujinayo wey naskuna wuxuu mualif ku tacriifiyey maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan waa wixii ixtimaala hal macno un keliah wax kale oo ixtimaala ma jiro laba macno ma ixtimaalo hal macno unbaa uu ixtimaalaya oo ka suroobaya yani laga fahmi markii naska lagu dhawaaqo waxaan hal macno ahayn laba macno haddaba ma ixtimaalo markii la yidhi laa yaxtamil ilaa macnan waaxidan waxaa kaa baxay wixii waxaa weeye laba macno ixtimaala oo waa daahirkii daahirku ilan laba macno ayuu ixtimaalaa mujmalkuna laba macno ixtimaala lakiin farqi udhexeeya mujmalka iyo daahirka waxa weeye mujmalku labada macno u ixtimaalo ma kala rajaxno way siman yihiin waxa weeye daahirkuna laba macno u ixtimaala laakiin labadii macno mid ayaa xoog badan maalan oo kale haddaan mujmalka tusaale u soo qaadanno lafdiga lafdi ijmaal ku jiro wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna aaaa quruu ilahi wuxuu yidhi dumarkii la furay waxay ku cidi tirsanayaan saddex qur'i qur'igaas luqada carabiga waxaa lagu iطlaaqaa laba macno duhri iyo xayd duhrigana qur'i baa la dhahaa xaydkana qur'i baa la dhahaa midkee looga jeeda aayadda laba cadayn marka waa mujmal lafdigan qur'i waa mujmal min alfaad mujmal alfaadii mujmalka ahayd ayuu ka mid yahay laakiin culimmadii waa isku khilaafeenoo imaam shaafici maalan wuxuu ku fasiray qur'igii duhri buu ku fasiray culimo kalena xayd bay ku fasireen ayagoo markaa ka qaadanaya yani ijmaalkii caddayntiisii nusuus kale ama adilo kale ee waxa weeye arrinkaasi u ictimaadaya waaya laakiin daahirka waynoo imaan doonaa inuu asagu laba macno oo midi raajixu ku yahay inuu ixtimaalo waayahay naskii haddaba hal macno ixtimaalaa macnahaasna qaci ayuu dalaalihiis u tusanaya dalaalo cad oo sariix oo hal macna ayuu tusanaya oo macno kalema ixtimaala tusaalaheeda waxaa weeye qowlka ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala muxammadun rasuulu ullah waa lafdi yani nas ah oo ku cad inuu nebi moxamed u yahay rasuulka ilaahay macno kalena ma ixtimaalo lama ta'wiilin karo macno kale laguma fasiri karo wa kaa markuu ilahay yidhi tilka casharatun kaamila taasi waxaa weeye waa toban kaamil ah dee casharadii waxa weye waa nasun fii hada alcadad cadadkan uu nas ku yahayoo weliba waxaa sii adkaysa kaamilatu marka layidhi sidaa darteed wax ta'wiila lagu samayn karo ma jirto oo waxa weeye tiro aan tobanka ahayn laguma xambaari karo marka waa nas sariix oo macnihii tusinaya isla markaa wax ta'wiila aan aqbalayn waxaa kale oo naska macnihiisa lagu tilmaamay ma tawiiluhu tanziiluhu ma tawiiluhu tanziiluhu waxaa waa waxa macnaha in lagu xambaaro ay tahay in naskii uu soo dego bimacnaa wuxuu uga jeedaa haddii naskiiba uu soo dego tafsiir ooma baahno macnihiisii baa laga fahmaya oo markiiba lagu xambaaraya yani ooma baahno in la fasirayo in la in la sharxo maa tawiiluhu taniilu taniil wuxuu in la soo dejiyo oo bimujarad nuzuuli soo dego ayaa macnihiisii laga fahmaya ee uma baahno in la fasiray in la qeexatoonaa laakiin tacriifka hore ayaa ka fiican oo ka waadixsan maxaa yeele kan kale waxaa la soo hosgeli karaa la yidhaahdaa ee daahirkii ilan daahirka laftirkiisu macnihiisii mutabaadirkaa ah ee waxa weye digniga kusoo degdegayay ayaa daahirka laftiisa laga fahmaya ee raajixa ahaa marka wuu soo hosgeli karaa maa tawiilu tanziilu laakiin kaa hore maa laa yaxtamil ilaa macnan waaxidan haddii la dhaho daahirkii ma soo gelayo ilan daahirkii laba macno ayuu ixtimaala miduu raajix ku yahay halkan uu mualifku leey wahuwa mushtaqu min minasati alcarusna waxaa weeye ishtiqaaq macnawi ayuu ka wadaa oo kii luqawi ah kama wado wuxuu ka wadaa lafdiga naska waxa uu ka yimaada xagga macnaha minasat alcaruus gabadhii caruusada ahayd ama aroosadda ahayd ee kursigii lagu fadhiisinayey ee waxa weye dadkii kale ay kaga socnayd ay kaga sarraysay ee markii lagu fadhiisiiyo waxa weeye laga garanayay dadkii kale marka nasku wuxuu tusinayaa irtifaac buu tusinaya iyo culuw marka minasat alcaruusna minasadaasi way ka dadkii oo waxa weye gabadha kursiga ku fadhida dadkii way ka sarraysaa meel yaroo sare ayaa lagu fadhiisanaya marka dadkii way ka socdaanaysaa nasku halkaasuu ka yimid buu leeyahay macnaha wuduuxiisa ayaa lagu shabahayaa sunasku waadix u yahay sida gabadhaas kursiga ku fadhida ay maaragtay kursigeedu uu u muuqdo ayuu naskiina macnihiisa u muuqdaa wey laakiin logama jeedo in lafdiga nas minasa laga soo ishtiqaaqi maxaa yeele minasa waa ismu aala wey ismu aala wey mifcalah waa ismu aala naskuna waa masdar dee masdarka wax laga soo ishtiqaaqaa cinda albasriyiin eh waxa weeye ismu alaalaha wax lagama soo ishtiqaaqo mrkii ismuaalahan waa soo ishtiaaqay ismuaalahan masrka laga soo ishtiqaaqa cinda albasriyiin ama cinda alkuufiyiin ficilka ayaa wax laga ishtiqaaqa laakiin ismuaalaha wax laga ishtiqaaqa cid qabta ma jirto saa darteed mualif halka ishtiqaaqan u jeeda ishtiqaaqii naxwiga ah ma aha ama kii sarfiga ahaa ma aha ee waxa weeyaan xagga macnaha unba u jeedaa oo sidii kursigaasi u muuqdo ayuu naskiina u muuqdaa ayuu u jeedaa wuxuu ku yidhi wlmujmal mujmalkii maftaqara wuxuu u baahan ilbayaani caddayn walbayaanu caddaynta in ikhraaju shay shaygin laga saaro weeye min xayiz ilishkaali xaaladdii ama sifadii qarsoodida ilaa xayiz اtajallii xaaladdii muuqashada in loo saaro oo shaygii la caddeeyo oo la muujiyo ayaa bayaan yidhaahdaa wاnasu naskiina maa laa yaxtamilu waa wixii aan ixtimaalin ilaa macnan waaxidan hal macno mooyaane waqiila waxaa la yidhi maa ta'wiilu waa waxa fahamkiisu uu yahay iyo macnihiisu lagu xambaaro tanziiluhu soo dejintiisa wa huwa naskiina mushtaqun waxaa laga soo dhambashay oo laga soo qaatay min minasati alcaruusi kursigii caruusadda wahuwa asuga alkursiyu kursiga weeye waahiru daahirkii maxtamala waa wixii ixtimaala amrayni laba arrimood axadumaa midkood adharu uu ka muuqaal badan yahay min alaakhari kii kale wayu'awalu waa la ta'wiilinaya aldaahiru daahirkii bideliili deliil baa lagu ta'wiilinayaa wayusamaa kolkaa waxaa lagu magacaabayaa aldaahiru bideliil kii deliilka ku soo daahiray ama deliilka daahirku ahaa halkanna wuxuu ku tilmaamayaa mualifku daahirkii iyo muawalkii daahirku wuxuu ku tacriifiyey mualifkii maxtamala amrayn waa wixii laba arrimood ixtimaala waxaa laga jeedaa amrayn markuu lu leeyahay laba macno maxtamala macnaye wixii laba macno ee waxa weeye ay ka suuroobaysa weeye isla markaana labadaa macno mid ahaan oo kii kale uu ka xoog badan yahay oo ka raajixsan yahay oo ka muuqaal badan yahay sidaa wey macnaha labadii macno mid ahaan baa diina kusoo degdegaya markii lafdiga la maqlo kaasaa raajixa ah kan kale ee daciifka ahna waa marjuux waa marjuux waaya marka lu yidhi maxtamala macnayayn waxaa kaa baxay naskii ila naskii laba macnamo ixtimaala macna waaxid ayuu ixtimaalaa markii lagu yidhi axaduhumaa adharu min alaaharna waxaa kaa baxay mujmalkii maxaa yeele mujmalku laba macno ixtimaalaa oo labada macnoba ay siman yihiin sida qur'iga waxa weeye duhriga iyo xaydkaba lagu magacaabo xagga luqada marka labada macno way siman yihiin laakiin halkan daahirkii waxa weye labadii macno mid ahaan ayaa raajixa midkaa raajixa waxaa lagu magacaabaa daahir ka kalena waxa weeye waa macnihii marjuuxa ahaa weye waaya aahirka haddaba miaalkiisu waxaa weeye waxyaabaha yani kale lafdiga daahir noqdo waxaa ka mid ah lafdiga caamka ah macnihiisa daahir buu ku yahay ilaa la helo daliil khasisaya oo waxa weeye macnihii yani ka saaraya cumuumka sidoo kale muطlaqii wuxuu daahir ku yahay macnihii ilaaqa ilaa lafdi qaydaya la helo tusaale haddaan soo qaadanno xaqiiqadii iyo majaaska saasoo kale xaqiiqadu waxaa weeye macnaheeda daahir bay ku tahay oo majaaskii lagu xambaari maayo majaaskii wuxuu noqonayaa khilaaf aahir daahirkii ayuu lid ku yahay miaal ahaan haddaan tusaale soo qaadanno ra'aytu asadan waxaad tidhi waxaan arkay libaax dee lafdiga libaax waxaa lagu ilaaqa xaqiiq ahaan xayawaankii muftariska ahaa marka macnahaas ayuu daahir ku yahay oo waxa weeye lagama sarfin karo lafdiga macnihiisa daahirka ah oo laguma xambaari karo yani qofkii geesiga ahaa ama ninkii geesiga ahaa ilaa inay qarino jirta mooyaane marka haddii qarino la helo tusinaysa in looga jeedo nin geesi ah dee marka waa lagu xambaarayaa waay sidoo kale qowlka ilahi uhi wajaaa rabbuka rabbigaa ayaa yimid waxa weeye lafdiga wajaaa rabbuka imaanshihii waxaa loo tiiriy ilahi subxaana wa tacaala maalinta qiyama inuu imanayo marka daahirkiisu waxaa weeye ilaahi subxaana wa tacaala inuu imaanayo ayaa aayaddaas laga fahmayaa haddii la dhaho taqdiir baa meesha ku jiro waxaa wey waja'a amr rabbika rabbiga amarkiisa ayaa yimid taqdiirkaasi daahirkii lafdiga ayuu ka hor imanayaa oo marka ta'wiil ayuu noqonaya markaas daliil buu mahnaanaya lama aqbalayo ila bidaliil waaya wuxuu ku yidhi mualifkii wayuwalu waa la tawiilinayaa alaahiru aahirkii bidliili dliil ayaa lagu tawiilinaya wayusama marka waa lagu magacaabaya alaahiru bidliil yani wuxuu ka wadaa aahirkii wuxuu aqbalayaa tawiil wuxuu ka duwan yahay naska nasku tawiil ma aqbalo laakiin aahirku tawiil wuu aqbalayaa laakiin markuu la tawiilinayo ee macnihiisi macnaaan ahayn lagu xambaarayo macnihii marjuuxa ee daciifka lagu xambaarayo waxaa weeye in deliil loo hela ayaa shardi ah haddaba tawiilku macnihiis waxaa weeye lafdigii daahirka in macnihiisii daahirka ahaa ee uu ku xoog badnaa laga sarfiyo oo macnihii marjuuxaha ee daciifka ahaa lagu xambaaro ayaa dihnigaan usoo degdegayn kaasa waxaa la yhahdaa tawiil tawiilku waxaa weye lafdiga daahirka macnihiisii uu ku xoog badnaa in laga leexiyo oo macnihii marjuuxa ee daciifka ah lagu xambaaro taasina waxay u baahan tahay daliil maalan qowlkii ilaahay uu yihi faqulii inii nadartu lilraxmaani sawma markuu ilahay la hadlayay maryama waxaad dhahdaa anigu waxaan u nadarayey allaha raxmaankaha ah soom lafdiga soom sharcan waa la yaqaanaa macnihiisu waxa weeye alimsaaku can acaam washaraab qofkii de inuu ka afhaysto cuntadii iyo cabitaankii soomkii sharciga ah ayaa laga fahmaya laakiin macno kale oo waxaa jira marjuux ah oo ixtimaalo oo ah alimsaaku can alkalaam in laga afhaysto hadalkii lafdigaa soom waxaa hadda lagu xambaarayaa macnahaas marjuuxa ee ah alimsaaku can alkalaam daliil baa jira isla aayaddaa ku jira oo waxa weeye inta dambe ah falan ukalima alyowma insiya maanta la hadli mahayo qof bin aadama waaya haddaba faquulii inii nadartu liraxmani som waxaa loga jeedaa soonkan halkan imsaak can alkalaam baa looga jeedaaye macnihii daahirka ee diin lagu soo degdegaya maaha soonkii sharciga laguma jeedo ee raajixa ee macnaha marjuuxa looga jeedaa oo ah alimsaaku can ilkalaam xaqiiqadii lugawi ahayd ayaa looga jeedaa ee xaqiiqadii sharcigeed maanta soonka loogama jeedo daliilka yani tusinaya in looga jeedana waxa weeye falan ukalima alyowma insiya waayahay haddaba daahirkii daliil ayaa lagu tawiiliya markii la tawiiliyana wuxuu noqonayaa alaahiru bidaliil muawal buu noqonaya horta muawal buu noqonaya lafdiga yani daahirka ee ta'wiilku uu galay waxaa lagu magacaabaa almuawal kii la ta'wiiliyey waxaa kaloo lagu magacaabaa alظaahiru bidaliil kii daliil kusoo daahira marka wuxuu noqonaya daahir buu noqonayaa waxaana daahir ka dhigay daliilkii baa daahir ka dhigay macnihii daciifku marka hore ahaa laakiin maadaama daliil uu jiro macnaha xoojinaya wuxuu noqonaya alظaahiru bidaliil kii daliil daahirku ahaa buu noqonaya waaya haddaba markii aahirka la tawiilinayo waa in dliil uu jira laa yjuuزu tawiil اaahir ila bdliil yani aahirki lama tawiilin karo in dliil loo haya mooyaane aahir aahirkii maa hay wey ixtamala ixtimaalay ama lafdi ixtimaalay amrayni laba macno laba macno ayuu ixtimaalaya lafdiga aahirka ah axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqaal badan yahay uu ka xoog badan yahay min alaakhari kii kale haddaba lafdiga qawiga ah ee raajixa ayaa daahirkii noqonaya wayu'awalu waa lala ta'wiilinaya alaahiru daahirkii macnihii xoogga badnaa baa laga ta'wiilinaya macnihii daciifka ah ee marjuuxa ayaa lagu ta'wiilinaya lagu xambaaraya bidaliili daliil haddii la helo haddii laakiin daliil aan la helin lama ta'wiilin karo wayusamaa waa lagu magacaabaa markaas lafdigaa lagu xambaaray ee marjuuxa ah alaahiru bidaliil kii daliilka daahirka ku ahaa ayaa lagu magacaaba waaya ficlu saaxibi shariicati shareicada saaxiibkeeda ficilkiisu waxa weeye laa yakhluq mid aan ka madhnayn ficlu saaxibi shariicati shareicada saaxiibkeedu waxaa laga wadaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ficilkiisu waxa afcaasha uu samaynayo laa yakhluq kama madhno ima an yakuuna inuu ahaado calaa wajhi اlqurbati dhowaansho wejigeed wadaacati iyo daaco aw amase hayra dalik intaa waxaan ahayn yani calaa hayri wajhi اqurba waaaca uu uga jeedaa oo yani wejigii qurbada iyo daacada nabiga calayhi الslat slam inuu ficilku u sameeyo labadaa mid bay noqonaysa inuu calى wajhi اqurba u sameeyo iyo calaa hayri wajhi اqurba daaco wejigeed midaan ahayn ugu sameeyo fain dalla haddaba hadduu tusiyo addaliilu daliilkii cala اlاkhtisaasi khasisida hadduu tusiyo alikhtisaasi ku gaar ahaansho bihi nebiga alayh اslam ku gaar ahaado ficilkaasi yuxmal markaa ficilki waa lagu xambaaraya cala ikhtisaasi nabig ala sla slam inu ku gaar yahay wain lam yadulla daliil hadduusan tusinin inuu nebigu ficilkani ku gaar yahay oo khaas uu ku yahayna laa yakhtasu bihi kolkaas khaas kuma noqonaya nabig ala sla slam ee ummaddii wala wadaagaysaa maxaa taas daliilu ah lianna allaha tacala yaquul ilahi wuxuu odhanaya laqad kaana lakum waxaa idinku sugnay fii rasuuli rasuulka ilaahay uswatun dayasho xasanatun oo wanaagsan oo fa yuxmal kolkaa waa lagu xambaaraya ficilkii al wujubi waajibnina lagu xambaaraya cinda bacdi asxaabina asxaabtana barhkood agtooda waxaa lagu xambaarayaa ficilkii nabig ala slam uu sameeyey wujuub baa lagu xambaaraya wa min asxaabina asxaabtanada waxaa ka mid a man qaala qolo tidhi yuxmal waxaa lagu xambaaraya cala najbi sunanimo wa minhum waxaa ka mid ah man qaala qolo tidhi yutawaqafu fiihi waa laga istaagayaa oo waxa weeye waxba ka dhihi mayno wujuub baa lagu xambaaraya iyo najbi baa lagu xambaaraya midna dhihi mayno waan ka aamusaynaa fain kaana calىa hayri wajhi اlqurbati ficilkii hadduu yahay mid ku dhacay calىa hayri wajhi اlqurba dhowaansho wejigeeda heyrkeed macnaha loogama jeedan dhowaansho iyo waaacati daaco qofkani markuu samey nabg ala slam markuu ficilkan samaynayay inuu ilahay ugu dhowaado inuu ilaahay ku caabudo oogama jeedine waa ficil aan cibaado ahayn fayaxmalu kolkaa waa lagu xambaari can ibaaxati bannayn baa lagu xambaaray inuu mubaax yahay fii xaqihi nebi ala sl slam xaqiisa marka nabiga loo eego iyo xaqina inaga xaqeenna inaga markii la eego labadaba mubaax buu noqonaya ficilkaasi halkan mualifku wuxuu ku tilmaamaya afcaashii nabiga sal allahu calayh wasalam afcaasha nabigana waxay ka mid tahay qaybaha sunnada ilan sunnadii baa saddex qaybood ah qowlka nebiga ala sl slam iyo ficilkiisa iyo taqriirkiisa wuxuu nabigu yidhi afkakayga oo axaadiia nabig ala slam uu ku dhawaaqay ah iyo afcaashii nebi uu sameeyey ee uusan ku dhawaaqin adiguu ka sameeyey iyo taqdiiraadkiisii wuxuu nabig ala slam uu sugay ee hortiisa intii lagu sameeyey ama laga yidhi uu ka aamusay kaasna taqriir baa lahahda sunna taqriiriya oo mualifka xagga dambu ka sheegi doonaa afcaasha haddaba halkan mualifku wuxuu uu sheegay maxaa yaele axkaam badan ayaa laga qaadanayaa oo waxa weye usuuliyiintu afcaasha baab alafcaal nabiga afcaashiisa way daneeyaan axkaam badan bay ka ratibaan ama aqwaashii nabig alay slam hadalladii nabig alay sl slam dib buu mualif ka sheegi doonaa axkaamteeda oo markuu ka hadlayo fii mabxad alakhbaar akhbaarta markuu ka hadlayo halkaas ayuu ku xusi doonaa baabkaas waayahay wuxuu mualif u kala qaaday afcaashii nabiga calayhi salaat wasalaam laba qaybood oo waaweyn calaa wajhi اlqurbati waaaca ama calaa hayri wajhi اlqurbati waaaca inuu ficilkani ku dhacay qurbo iyo daaco ilaahay lagu dhowaanayo oo ficil ilahay lagu dhowaanayo inuu yahay oo nabig alay slam markuu samaynaya waa cibaado ilahay ugu dhawaanaya ama calaa hayri wajhi اlqurbati waaaca ama nabig alay slam ficilkan uusan ku cibaadaysanayninne daaco iyo dhowaansho ilahay ugu dhawaanay usan u samaynine wax caado ah uu yahay ama jibilla asaanka tilmaami doono labadaas horta loo kala qaadaya qaybtan hore ah calaa wajhi اlqurbati waaaca ficilkan inuu cibaado u sameeyey oo ilahay ugu dhowaanayay labaa loo si kala qaadaya in dliil la helo tusinaya nabig ala slam inuu gaar ku yahay ficilka oo ikhtiaa nabig ala slam khasaa'istiisuu ka yahay ee ummadda aysan la wadaagayn iyo in dliil ikhtiaa tusinaya la helin haddii la helo dliil tusinaya nabiga alayh salaa ficilka inuu khaas ku yahay waxaa lagu xambaaraya ikhtiaa oo markaasi wuxuu noqonayaa ficil nabiga alayh salaa u gaar ah. waxaas nabiga ala slam buu u asagoo keliyanbaa khaasla ah laakiin dadka kale lama wadaagaan ummadiisu lama wadaagto oo waxa weeye ayagu ma samayn karaan mitaalkiisa waxaa weeye in afar dumar ah ka badan ee la guursado nebiga alai slat slam waan ognahay xaasaskiisu way ka badnaayeen afar alah slat sagaal bay gaadhayeen xaasaska nebiga alayhi salaat wasalaam hal mar la wada noolaa ee uu ka dhintay nebiga alai slat slam sagaalkaa dumarka ah waxaa weye wix afar ka badan dee inaga waa naga xaaraamey oo ilaahay wuxuu qur-aanka noogu sheegay inay noo bannaan tahay dumarka inaan ka guursano laba iyo saddex iyo afar iyo hal intaba yani afar wax ka badan laakiin bilijmac waa xaaraan inay dadki eh, ummadda nabi alah slam ay guursato laakiin nabiga alayhi salatu asalaam arrinkaasi u bannaanaa daliil baa tusanaya hadaba daliilka tusanaya waa maxay in nabi alah slam ay u bannaan tahay wax afar ka badan ya ayuha الnabiyu ina axlalna laka aswaajak alatii aatayta ujuurahum ilaahay wuu u xalaaleeyey aswaajtiisii haddaba sidoo kale wisaalkii in la xidhiidhiyo soonkii oo qofkii intuu maalintii soomo habeenkiina uusan afurin maalintii dambena uu soomo habeenkii dambena uusan afurin maalin dambena uu soomo saa u wado dee taasi nabiga alai sl khasaa'istiisa ayay ka mid ahayd waxaana daliil u ah nabiga alai sla slam intuu sidaa sameeyey ayay asxaabtii sameeyeen ayagona ayagoo dadaalaya markaasuu nabiga alai slam ka reebay buui ha samaynina oojiyu nabig ala sla slam maxaa anigu idinla mid miihi marka eh, nabig ala sla ummadiisi uu ka reebay wisaalkii marka wisaalka khasaaista nabig ala sl slam uu sidoo kale in nabig ala sla uu guursado gabadhii waahibata nafsaha nafteeda u hibaysay bilaa nikaax iyadoon loo meherinin hadday nafteeda gabadh u hibaysa nabig alayh slat slam eh, sidaasay xalaal ugu noqonaysa asigu hadduu nabig ala sla uu aqbalo arrinkaas saasay xalaal ugu noqonaysaa marka annikaax bilafdi اlhiba waxa weeye khasaa'ista nabiga alayh slat slam bay ka mid tahay waxaana daliila qowlka ilahi u yidhi wamra'atan wahabat nafsaha lilnabiyi in araada الnabiyu an yastankixahaa gabadh nafteeda u hibaysay waxa weeye nabiga u hibaysay hadduu nabigu doono inuu guursado khaalisatan laka min duuni اlmuminiin arrintaasi waxay adiga khaas kuu tahay oo muminiinta kulama wadaagaan buu ilaha yidhi khaalisatan laka adiga khaas kuu tahay oo muminiintii kale arinkaa kulama wadaagaan waayahay haddaba taasi waa noocii koobaad ee waxa weeye afcaashii calaa wajhi lqurba loo sameeye oo ah wixii nabi calayh salat salaam khaas ku ah daliilla uu tusay inuu khaas ku yahay ummadda la wadaagi mayso haddiise uusan daliil tusanin ficilkan nabiga calayhi salaat wasalaam uu u sameeyey calaa wajhi lqurba cibaado uu u sameeyey inuusan khaas ku ahayn markaa lagu xukumi maayo khusuusiyo hadduusan wax daliilaba jirin inuu nabig alay slam ficilkani khaas ku yahay ummaddiina wala wadaagaysa oo way kaga daganaysaa maxaa yeelay saasaa asal ah ilaahay nabi eh, wuxuu noogu tilmaamay calayhi isalaatu wasalaam inuu qudwadeennu yahay oon ku daganayno laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ilahay wuxuu yidhi rasuulka ilahi waxaa idinku sugan dayasho wanaagsan macnaha ku dayda aqwaashiisa iyo afcaashiisaba ku dayduu yidhi calayhi isalaatu wasalaam marka wax kastoo nabig alayh salaam uu dhaho dee waan qaadanaynaa wixii uu sameeyana waan kaga dayanaynaa alayh الsalaat wasalaam waaya afcaasha nabig alay sla slam saas u badan inteeda badan waxa weeye waa afcaal ummadda ay la wadaagto sida maalan kale salaadihii sunnaha uu tukan jiray cadaygan ayuu cadayan jiray ilahay ku subato ogolaaya afcaashii faraha badnayd nabig alay slam uu sameeyey ee la koobi karin ee innagu aan kaga dayanayno sida xajka qaabka u xajiyey iyo meeshuu maray iyo yani acmaashuu la yimaada xajka waxaasoo dhan waxa weeye waxyaaba nabig alay sl aan kaga dayanayno oon ka raacayno oon ka qaadanayno haddaba waxaa isweydiin leh ficilkaa nabig ala sla slam aan kaga dayanno eh, laakiin xukunkiisa muxuu noqonayaa ma waajib buu noqonayaa ficilkaasi mise sunuu noqonayaa taas way arrinta meeshan taalla haddaa isweydiinta mudana wuxuu mualifku yidhi fayuxmalu cala alwujuubi cinda bacdi asxaabina saddex qowl buu mualifku noo sheegay saddex qowl baa ku jirtu yidhi ficilka nabig alayh slat slam uu u sameeyey cala wajhi alqurba isla markaana wax daliiloo tusinay uusan jirin inuu nabig alayh slat slam khaas ku yahay qowlka koowaad wuxuu leeyahay waa waajib qowlka labaadna wuxuu leeyahay waa sunno ficilka nabiga alayh slat slam qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay waa laga istaagaya natawaqaf fiih waan ka istaagaynaa yani waajibna dhihi mayno sunnana dhihi mayno waxaa qowlka culamada dhexdaysa waa waajib waxay dhaheen yani maadaama nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam uu waxaani sameeyey waxa weeye wujuub ayaa lagu xambaaraya maxaa ilahi wuxuu ihi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh saas halkaasay mareen waxay leeyihiin maadaama ilahi uu ina faray in nabig alai slam wuxuu noola yimaad inaan qaadan dee wujuub baa lagu xambaaraya qoladan dambena ee leh sunna lagu xambaaraya waxay soo deliishadeen in ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey waxa weeye laba mid muu noqonaya inuu waajib yahay inuu sunno yahay sunihii waa la hubaa aqal axwaal inuu yahay laakiin waajib inuu yahay oo heerka wujuuhku gaarsiisan yah o dembi ka dhalanaya hadi laga tago dee waa arrin laga shakisan yaho lama hubo marka wixii la hubo ee macnaha u yar ee u ayaan qaadanaynaa ilan waa cibaado waxan marka sunanimadaas wax tusinaya inay wax ka dheeraad inuu jirana ma jiro marka inuu sunno yahay ayaan qaadanaynaa qowlkan dambe ayaa ay culimo badan oo usuuliyiin ay qabaan waana qowlka imaam alxaramayn sheekha kitaabka iska leh uu ku rajaxay meelo kale qowlkaasaa raajix haddaba ah oo muctamad ah oo usuuliyiin badan oo muxaqiqiin ay ku tageen in ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyo ee mujaradka ah ee wax qarinah aysan la soconin ficilkaasi in looga jeedo wujuub iyo in looga jeedo sunno iyo in ibaaxa looga jeedo wax dilil uusan tusinin waxaa lagu xambaarayaa sunno ayaa lagu xambaaraya maalan caaisha radi allahu tacala canha waxay noo tilmaantay nabiga alay slam markasta markuu guriga soo galo inuu cadayan jiray oo wax u horreeya kaga bilaabo inuu ahaa caday marka cadaygaas nabiga alay slam uu sameeyey waa ficil uu nabiga alay slam uu sameeyey mujarad ah waxaa lagu xambaaraya marka nadbi iyo istixbaab ayaa lagu xambaaraya wujuub lagu xambaari maayo qowlka saddexaad ee dhahaya waan ka istaagaynaa oo waxa weye wujuub iyo istixbaabtoona ku tilmaamayna waa qowlka saddexda qowl oo ugu daciifsanoo maxaa wax macnaa oy samaynaysa laga aamusa ma jirto eeg waxan waa cibaadada nabig ala slam uu sameeyey te laba mid may noqon waajib iyo sunno mid may noqon laakiin inay labadaas midna aan lagu xambaarin oo laga aamuso wax macno oo ay samaynayso ma jiro labadaas mid weyn lagu xambaaran marka qowlkaasi waa qowl asagoo daciif ah waaya haddiise ficilkii nabig alay slam uu sameeyey uusan cibaado ahayn ficil cibaada hadduusan ahayn oo nabig alay slam uusan u samaynin qurbo dhowaansho ilahi u dhowaanaya daaca ilahi uu adeecayo marka waxaa lagu xambaaraya ibaaxo wujuubna lagu xambaari maayo istixbaabna lagu xambaari maayo waa shay mubaax ah qofkii rabana uu samayn qofkii rabana uu iskaga tegin kaasaa haddaba yani wixii nabig alay slam uu sameeyey ee waxa weeye daaco uusan u samaynin laba nooc baa soo hosgelaya wixii nabig alayh sla uu sameeyey bimuqtada abiica albashariya dabiicada bini aadamka ama jibil albashariya wuxuu ku sameeyey maalan qofka bini aadamka ah ka maarmahayo hunguri uu cuno ama istaag inuu istaago ama inuu socdo ama inuu seexdo intaaba nabig alayh sl waa laga helay oo waa biniaadam yani dabiicadiisa biniaadamkayd buu intaa ugu baahan yahay inuu seexdo inuu socdo inuu cuno inuu cabo marka cunitaanka nabiga cunaya la dhihi maayo waa sunno oo nabigaan kaga daynayna in wuxul cuno la dhihi maayo socodka la soconayay waa sunno oo nabi alay slam baa socon naguna waan soconaynaa waa shay iska mubaax waxay nabi alay slam bidabiicati bashariya dabiicadiisa basharigan ayuu waxaan ugu baahan yahay cibaado muusan u samaynin laakiin waa ficilka asal ahaantiis markaan lakiin sifada ficilka sifada ficilka nabi alayh salam qaab mucayan u sameyey taa waa laga dayan maalan hadduu qaab mucayan nabigu u cunay saddex farood maalan ku cunay nabi alayh salam de waa sunno midigtuu ku cunay waa kayfiyadii u cunayey waa laga dayan dhanka midigtuu nabig alay slam u seexan jiray markuu seexanayo waa laga dayan marka la seexo dhanka midigta loo seexdo wahaakada waxyaabaha yani aadaabta cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaabaha aadaabteeda waa laga dayan taasi waa kayfiye mucayana laakiin asalka ficilku waa shay mubaaxa qofkii rabana uu samayn qofkii rabana uu iskaga tegay la dhihi maayo waa sunna maadaama nabig alay slam uu sameeyey sidoo kale waxaa soo isgelaya wixii nabig alay slam caadahaan uu sameeyey caadadii qowmkiisa ayay dhaan waan u ahaa maala dharka kale nabig ala sl yani dharka uu idhan waa dharkii carabta u idhan jireen xilligiisii xataa gaaladu dharkay idhan jireen yani nabig ala slam intaan la soo dirin ka hor iyo markii la soo diray kadib dharkiisa isma bedelin waa dharkii u idhan dharkii carabtu zamanka ay idhan jirtay khamiiskii iyo cumaamadii dharkii ay idhan jireen unbuu nabi ala sl slam jiray ee waxa weeye dhar ka duwan ama iyo hosguntigii yani sida axaadiista qaar ay tilmaamayaan waa dharkii carabtu jirtay la maayo dharkaasaa sunno ah hosguntiga in la xidho ama khamiiska in la xidho waa sunno oo nabig alai sl baa laga dayanaya maxaa nabig alai sl slam qowmkiisii dharka ay xidhan xidhan jiray marka taasina waa afcaashii ee caadaadka ahayd ee nabiga calayhi salaatu uu u sameeyey isagoo markaa qowmkiisii dhaqankooda raacaya ee waxa wey wax ilahay ugu dhowaanaya ma aha waaya ficlu saaxibi shariicati qofkii shareicada saaxiibka ah waa nabiga calayhi salaatu wasalaam ficilkiisa laa yakhluw kama madno ima an yakuun inuu yahay calaa wajhi lqurbati dhowaansho wejigeed wadaacati iyo daaco ilahay lagu adeecayo aw hayra dalika ama labadaas midna uusan ahaynoo qurbo iyo daacatoona uusan ahayn fain dalla daliilu haddaba daliilka hadduu tusiyo cala alikhtisaasi inuu ku khaas yahay bihi nabi alayh slam kii uu wejigii qurbadiiy daacada u sameeyey yuxmal marka waa lagu xambaaraya cala alikhtisaas nabi inuu khaas ku yahay wain lam yadulla hadduusan daliil tusinin inuu nabig ala sl slam haas ku yahay laa yakhtasu bihi nabiga haas ku noqon maahayo ficilkii uu sameeyey ee ummadduna way la wadaagay saba kaga daganaysaa lianna allaha tacala ilaahay yaquul wuxuu leeyahay laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaaday fii rasuulihi rasuulka ilaahay uswatun xasanatun dayasho wanaagsan fayuxmal kolkaa waa lagu xambaari cala alwujuubi waajibnimada lagu xambaari ficilka nabig ala sl slam uu sameeyey cinda bacdi asxaabina asxaabtaannada shaaficiyada qaarkood wa min asxaabina culimmadanada shaaficiyada qaarkood waxay qabaan min aabtae haiciyada waxaa ka mida man qaala qolo tidhi yuxmal waa lagu xambaaraya cala nadbi sunanimo wa minhum waxaa ka mida man qaala qolo tidhi yutawaqaf fiihi waa laga istaagayaa fain kaana haddaba ficilkii nabiga alayh slam uu samey haduu yahay calaa hayri wajhi lqurbati dhowaansho wejigeed heyrkii hadduu yahay o daacati daaco macnaha nabig alah slam ilahay uma dhowaanaya ficilkan fayuxmal kolka waa lagu xambaaray cala ibaaxati ibaaxa lagu xambaari fii xaqihi nabiga xaqiisii o xaqina iyo xaqeennaba oo markaa mubaax buu noqonayaa waiqraaru saaxibi hariicati kii shareicada u saaxiibka ah iqraarkiisa uu ku sugo cala alqowli qowl huwa iqraarkaasi qowlu saaxibi haricati kii hareicada u saaxiibka ahaa qowlkiisii weeye macnaha ka qowlihi baa laga wada halkan tashbiih baa ku jiro ee lagama wado waa nabi cala slam hadalkiisi laftiisa lagama wado waxa laga wadaa ay ka qowli saaxibi haricati kii shareicada u saaxiibka aha qowlkiisii unbuu la mid yahay waiqraaruhu sugitaankiisa nabigu ku sugo cala alficli ficil hortiisa lagu sameeyey ama majliskiisa lagu sameeyey ama u ogaaday ka ficli ficilkiisa ayuu lamid yahay wamaa fucila wixii lagu sameeyey fii wakhtii wakhtigiisii xilligiisii la sameeyey nabiga alai sl slam fii hayri majlisihi meel aan majliskiisa ahayna lagu sameeyey meeshuu fadhiyay nabiga alai sl slam wa calima bihi kolkaana u ogaaday walam yunkiri uuna inkirin faxukmuhu xukunkiisuna waxa weye xukmu maa fucila wixii lagu sameeyey xukunkiisa fii majlisihi majliskiisa calayhi isalaatu wasalaam halkana wuxuu mualifku tilmaamaya markuu soo sheegay ficilkii ayaa wuxuu ku xigsiiyey iqraarkii iqraarkii waa sunnadii taqriiriyada ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam wax uu yani arkay oo hortiisa lagu sameeyey oo qowl ah ama ficil ah ee uusan inkirin oo uu ka aamusay nabig alai slam qof baa hortiisa nabig alai slam qowl ka yidhi ama ficil buu ka sameeyey isla markaa nabi calayhi salaatu wasalaam ficilkii wuu ka aamusay qowlkiina uu ka aamusay taa waxaa laga qaadanayaa in waxaasi uusan xaaraan ahayn waayo haddii uu xaaraan ahaan lahaa ee nabi ala sl slam uu inkiri lahaa kama aamuseen maxaa yeel nabi ala sl slam waxaa saaran in uu ummadiisa u sheego wixii xaq ah wixii munkarana uu ka reebo marka nabi ala sl mar haduu ka aamuso wixii hortiisa lagu sameeyey ama lagu yidhi waxay noqonaysaa sunna taqriiriya oo waxaas inuu wax mashruuca yahay ayay tusanaysaa uusan xaaraan ahayn waaya maxaa nabig ala slam waa macsuuma qofna halad ku sugi mahayo wax harciga ku saabsan hadduu ku khaldamo ka aamusi mahayo nabig alah wasalam tusaalihiis waxaa weeye yani horta sunnadii taqriiriyahayd baa labo qaybsata nabig alah salam inuu ku taqriiriyo qof qowl uu yidhi oo qowlkaasi marka wuxuu noqonaya ka qowli nebiy alah salam sida asagoo nebiga alah salam hadalka uu yidhi oo kale umu noqonaya xujuu noqonaya waa la xujaysanaya ama nebiga alah sl slam qof uu ku sugo ficil uu sameeyey oo uusan ku inkirin marka ficilkaas uu subay nabig ala slam ka aamusay wuxuu noqonaya ka ficlihi sal la ala slam nabiga ficilkiisa ayuu lamid noqonaya waa la xujaysanaya labadaba xujay noqonayaan waayahay miaalka ficilka waxa wey nabig ala slam uu ku iqraariyo nabiga ala slam xabashidii ku ciyaaraysay masjidkiisa ayuu ku sugay iqraar oo macnaha nabig ala slam muusan ku inkirin ayagoo masjid ku ciyaaraya waramo yaryar sida xadiiskii saxiixayn ku sugnaa uu tilmaamaya waxay tidhi caaisha radi allahu tacala canha waxaan arkay alayhi wasalaam oo taagan albaabka xujradeeda xabashaduna marka ku ciyaarayaan warramadii yaryaraa masjidka dhexdiisa ay boodboodayeen oy warramadii ku ciyaarayeen marka nabiga alayhi wasalam muusan ku inkirinoo muusan u diidin taas waxay tusinaysaa in arrinkaasi uu yahay arrin jaa'is ah oo uusan xaaraan ahayn haddii masjidka wax noocaasoo kale lagu sameeyo khaasatan yani ciyaarun ma ciyaar mujarad ciyaar ma ahayn lahwi ma ahayn wuxuu ahaa yani nooc diyaargarooh jihaadka lagu diyaargaroobayo ila de warmadan la isticmaalayo waa warmadan jihaadka lagu gelaya mahayn raggana waxayna rag dagaalka u diyaarsan oo markii jihaad lagu dhawaaqo dee safka hore gelaya marka nabig ala sla muusan ku inkirin maadaama shaygan uu yahay maqsad fiican shay leh haddaan tusaale kale usoo qaadano ficilka iqraarku nabig ala slam ku sameeyey khaalid bin waliid ayaa nabig alayh salaam sufradiisii ama maa'idadiisii ayaa wuxuu ku cunay adab bahasha dabada la yidhaahdo ayuu cunay nabig ala sl slam muusan ku inkiri muusan dhihin war bahashan ha cunin halkaa waxaa laga qaatay in dabkaas inuu xalaal yahay oo usan xaaraan ahayn maadaama nabig ala sl slam uu ka aamusay oo uusan inkirin ilan hadduu xaaraan ahaan lahaa nabig ala slam wuu u diidi lahaa lakin nabig ala slam wuu diidi inuu asagu cuno asagu wuu diiday wuxuu idhi bahashan yani qowmkayga ma cunaan buui faajidunii aau anigu waxaan is arkaya bui inaan necbahay baashan oo nafteedu diidayso laakiin khaalid weliid baa yidhi ya rasul lla anigaa cuni eh igu daa baashan khaalid weliid baa marka baashii cunay oo dee nabiga alayh salat salaam isagoo eegaya oo aad u yaaban nabiga alah slam baashaas dee naftiisu way ka soo booday kolley soomaalidu bahlahan yani waxyaabaha noocaasoo kalea ma cunaan marka eh, carabta lakin ilaa yomina hada bahashaas way jecelihin way cunaan qolada sacuudiyaanka hadda eh, waxa wey ilaahay uu nimcada siiyey iyo batroolka bahashaas way jecel yihiin hadda waxaad arkaysaa nin yani guryo waaweyn le oo bahashaas guriga ku korsanayo oo ilaashanayo markay dee yani xoogaa yar weynaato ayuu cunayaa waxaan xusuustaa nin baa habeenna marti qaaday sacuudiyaana marka gurigiisa waxaa ugu xidhnayd bahashaas ku xidhnayd untu jira hadi jeer marka habeen annagoo cashadii la cunayna ayaa wuxuu hi waxaana cunaysaan waa dabadii marka koox soomaali aan ahayn oo arday ah markaasa ragga hal mar wada boodeen qaar baaba xataa farxalkii boobay oo markii cuntadii ka farxashay oo qaar baaba mantagi gaadhiba markaasuu hi war ma ahe war hadegdegina eh waa idinla kaftamaya waxa weeyaan waa waa bakaylle buuri bakayle <laughs> bakaylaha laftirkiisa rag baa cuntadii sidii ku joojiyey bakaylaha xataa rag baan cunin soomaalida ogaadha ma cunto waad ogtiin rag baa marka la yidhi waa bakaylle halka kaga hadhay marka waxa wey ummaduhu way kala dhaqan duwan yihiin nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam bahashaas wuu diiday inuu cunay lakiin khaalid gudayd oo cunaya wuu ku iqraariyey marka waxa wey iqraar cala alficl waxay tusinaysaa inay dabadaasi ay xalaal tahay oo la cuni karo waayahay waxay u dhowdahay bahasha dabada la yidhaahdo maansicagaladeenna bahasha innagu maansicagaleed u naqaano ayay shabbahdaa lakin way ka yarduwanta way ka yarduwanta wax yar farq yar baa u dhexeeya laakiin suur ahaan way isku yardhow yihin aad bay isku dhow yihin aliqraar cala alqowlna waxa weye mithaalkiisu nabiga calayhi isalaat wasalaam wuxuu ku sugay abu bakr qowlka uu yidhi in salab alqatiil ninka la dilo ee gaalka ah wix alle wuxuu watay ee hanti ah sida dharkii uu qabay iyo hubkiisii iyo saadkiisii iyo waxa weeye daabadii ku dagaalamayay dhammaan in lagu wareejinayo qofkii hee qaatilka ahaa ee dilay gaalkaas in lagu wareejinayo taas abubakr baa nabig ala slam hortiisa ka yidhi nabigana ala sl slam wuu ku sugay oo waxay noqonaysaa sunna taqriiriya wuxuu mualifku halka ku tilmaamay oo kale wixii nabiga alayhi sala slam xilligiisii la sameeyey isla markaa majliskiisa meelaan ahayn lagu sameeyey nabiga alayh sala slam wuu ogaaday uusan inkirin inuu la mid yahay xukumka wixii lagu sameeyey majliskiisa oo kale laakiin mualifka qayd buu u sameeyey wuxuu yidhi wuu ogaaday hadduusan nabig alay slam uusan ogaanin waxa wey markaas dee lama xukmin karo inuu sunna taqriiriya yahay miaalkiisa waxaa weeye nabiga calayhi الsalaaة wasalaam waxa uu tukan jiray salaada cishaha mucaad baa la tukan jiray salaada cishaha oo masjidkiisa kula tukan jiray dabeetana qoomkiisuu tujin jiray salaada cisha mucaad oo masjidka qoomkiisa intuu aadayo haddana salaadii cisha mar labaad tujin jiray asagoo asagoo imaama taasina nabiga calayhi الsalaaة wasalaam wuu ogaaday oo waa kii dee ninkii uu socawday nabig ala slam mucaad inu salaadda ku dheereeyey oo suurat albaqara u akhriya cishihii oo nabig alai slam mucaad canaanta marka in qofkii salaadda faradkaa tukaday mar labaad uu intuu tukado asagoo oo salaaddaas ay sunno u noqonayso lagu xidho oo qofkii faradka tukanaya inuu ku xidho qofkii sunnaha tukanayay ayaa laga qaadanaya xadiikaas sida imaam shaafici uu qabo marka waxay noqonaysaa sunna taqhriiriya nabig ala sl slam muusan inkarin muusan hee inkirin nabiga calayhi الsalaaة wasalaam waxaa kale oo tusaale u noqon kara qowlkii jaabir uhi kuna naczilu calى cahdi rasuuli اllahi salى اlه alay slm fabalغ dalika nbi sl falam yanhana muttafaq calayh wuxuu ihi jaabir wakhtigii nabiga alayh sl slam casli baan samayn jiray casligan waxaa weeye ninku inuu addoontiisii ama xataa gabadhiisii markuu u tegayo inuu markii eh, eh, biyuhu ka soo dhow yihin inuu ka saaro oo maarata biyihii bannaanka uu ku qabo kaasaa casl layidhahdaa siaysan gabadhii ur qaadin ama addoontii aysan ur qaadin marka wakhtiga nabig alay slam baan samayn jiray buu yidhi nabig alay slam arrinkaa wuu gaadhay muusan naga reebin marka waa sunna taqriiriya oo waxay noqonaysaa taas inay bannaanta casligaas inuu jaa'is yahay ayay tusinaysaa oo markaasi eh, uusan xaaraan ahayn raaru saaib hacati haada saaibkeeda raabkiisa sugitaankiisu ku sugan al qwli qowlka ku sugan huwa isagu raarkaasi qwlu saaib haacati hareecada kii uu saaxiibka ahaa qowlkiisa unbuu la mid yahay ay ka qowlibuu la mid yahay wa raarhu sugitaankiisu ku sugan ala icl icilkana ka ficli ficilkiisu la mid yahay nabig ala slam ficilkusabiyu la mid yahay wama ficlu wixii lagu sameeyey fi waqtigi nabig ala slam waqtigiisii xilligiisii la sameeyey fii hayri majlisihi majliskiisa meel ahayn in lagu sameeyey oo wa calima bihi nabigu u ogaaday oo walam yunkiri uusan inkirin fa xukmu xukumkiisa waxay xukmuha ficla fii majlisihi wixii lagu sameeyey majliskiisa xukumkiisa ayuu qaadanayaa wallahu tacala aclam wsala allah wslam cala nabiyina